بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول المؤلف رحمه الله تعالى فصل فصل كالمؤلف وحكاها الله bayc الhamri والzarci wa buduwi salaaxihima yacni caddaynta xukumka in la iibiyo midhihii iyo beerti iyo bisaylkooda ama salaaxooda wanaagooda inuu soo daahiro oo soo muuqdo beertii iyo midhihii haddaba markaad u fiirsato mualifku wuxuu ka hadlayaa amarkii midhihii buu ka hadlayaa alfaadii mudlaqadahayna hore usoo sheegnay toddobada ahayd kii u dambeeyey weeye midhihii weeye wuxuu idhi yajuusu waxaa bannaan baycu amari midhihii in la iibiyo bacda buduwi salaaxihi wanaaggiisii iyo soo bannaantiisii markay soo muuqatay kadib mutlaqan ayadoo la sii daayey oon waxba lagu xidhin ayaa markaa la iibin karaa oo bishardi qadcihi goyntiisa shardigeedana waa lagu iibin karaa oo bishardi ibqaa'ihi in la iska daayo shardigeedana waa lagu iibin karaa waayahay wuxuu ku yidhi midhihii waad iibin kartaa oo way bannaan tahay inaad iibiso markii salaaxooda uu soo muuqdo kadib mutlaqan baad iibin kartaa saddex siyaabood baad ku iibin kartaa mutlaqan adoon waxba ku xidhin midhahan waan kaa iibiyey ama bishari qabcihi in qofkan aad ka iibisay uu kaa goosta midhihi wa bishari ibqaa'ihi inuu iska haysto shardigeeda oo macnaha aan la goynine la daayo geedka loo daayayo midhihii taana way bannaanta in lagu iibiya saddexdaaba waa lagu iibin karaa buduwu salaax maxaa looga jeedaa dib uu mualif ka sheegi doonaa waa midhuhu markay bislaadaan ee wanaagoodii uu soo muuqdo dib uu mualif ka tilmaami doonaa buduwu salaaxaas marka mualifku wuxuu u guwal xaarayaa masaladan soo socotoo ah qabla buduwi salaax intaysan midhihii wanaagoodii soo muuqanin iibkoodii xukumku uu leeyahay ayuu markaa mualifku dib ka tilmaami doonaa haddaba way bannaan tahay midhihii markii ay bislaadaan kadib ee salaaxoodu soo muuqdo muطlaqan in la iibiyo muطlaqan ay min hayri sharطi qaطcin walaa tabqiyatin ayadoo markaa la shardin goyn iyo dayntoona wa bishardi qadcihi in la goosto shardigeedana waa lagu iibin karaa oo bishardi ibqaahi in geedka lagu daayana waa lagu iibin karaa shardigaas maxaa yeele nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu reebay in midhihii la iibiyey intaynan wanaagooda soo baahirin ama suubanaantooda intaynan soo muuqanin ka hor ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam reebay muttafaqun calayh marka xadiidkaas maadaama nabig alay slam uu reebay in midhihii la iibiyey intuuna wanaagoodii ama suubanaantooda inay soo muuqanin waxaa laga fahmay markii wanaagooda uu soo muuqdo kadib in la iibin karo muطlaqan marka saddexdii xaaladood hadda soo sheegaynaba way soo gelayaan wuxuu idhi wa qabla صalaax qabla buduwi صalaax wanaaggii midhuhu intayna soo muuqanin ka hor in biica haddii la iibiyo midhihii munfaridan asagoo ka keli ah oo ka soocan can ishajari geedkii laa yajuusu ma bannaana iibkaasi mana asaxayo beecaas ilaa bishardi alqaci goyn shardigeeda mooyaane wa an yakuuna inuu ahaado almaqtuucu kii la jaraye la goynaya midhihii ahaa muntafacan bihi wax la intifaacsan karo laa kakumahra sida cambaruudi oo kale maya wixii cambaruudda oo kale ahaa maya oo kaas asaga lama iibin karo wuxuu idhi bacda buduwi salaax markuu mu'alif ka hadlay markii midhihii wanaaggoodu soo muuqday in mutlaqan la iibin karo bishardi alqadci goyn shardigeedna lagu iibin karo bishardi alibqaa in la iska daayo geedka lagu daayo in lagu iibin karo ayuu wuxuu ka hadlay qabla salaax intaynu wanaaggoodii soo muuqanin ka hor ee midhihii bisaylkii ayna gaadhin wuxuu idhi haddii markaa la iibiyo midhihii munfaridan can ishajar laba xaaladood baa u kala qaaday mu'alifka in geedkii lala iibiyo inaan geedkii lala iibin haddii geedkii aan lala iibinin oo midhihii oo weli bislaanin gooni loo iibiyo kaasi ma bannaanu buuhi waa xaaraan beeceeduna asixi mahayo maxaa yeele nabiga calayhi salaatu wasalaam wuu reebay in la iibiye midhaha intayna weli bislaanin culammadu waxay dhaheen cillada ku jirtaa waxaa weeye waxaan laga aamin ahayn in midhahani aafa ku timaado oy markaas midhihiiba ay ba'aan say u dhan yihiin maxaa yeele inta badan midhuhu intayna bislaanin aafaa ku imaan karta hamaday baa ku imaan kara waxaa weeye e, way xumaan karaan midhihii si fudud bay xumaan karaan laakiin midhuhu markay bislaadaan ama ay adkaadaan firidu adkaato ma xumaadaan haaliban marka wuxuu nabig alayh ala u reebayay in la iibiyey intaynu weli bislaanin ka hor waxaa weeye waxaa laga cabsanayaa qofkan mushtariga inuu khasaaro ay dhibaato ku timaado kadibna uu shallaayo walidaalika uu nabigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam ara'ayta in manaca allahu hamarata fabima yastaxiqu axadukum maala akhiih bal ka warran ilaahay haddii uu midhihiiba u diido inay soo baxaan axadkiin muxuu ku mutaysanayaa xoolihii walaalkii uu kaga iibiyey midhahaas waa haddii ay jaa'ixa timaado ama musiibo markaa aafaynaysa midhihii oo baabi'inaysa marka xikmada sharcigu u diida waa taas haddaba wuxuu idhi wa qabla salaax midhihii intayna bislaanin ka hor ama aysan wanaagii wanaaggoodu soo muuqanin inbiica haddii la iibiyo munfaridan midhaha ayagoo ka keliya ah oo ka soocan can ishajari geedka ilaa yajuusu ma bannaano ilaa bishardi alqaطci in la gooyo shardigeeda mooyaane oo qofkii weeye waa inuu shardiyaa baayaca in ninkan mushtariga ah uu midhaha ka goosto midhihii inuu ka goosto inuu shardiyo weliba si deg dega uu goosto hardi labaad baa jira wa an yakuuna almaqطuucu muntafacan bih kaa la gooyey midhahana waa inuu yahay wax la intifaacsan karo midhaha barbaa markii la goosto ayagoo weli bislaanin la cuni kara sida timirta oo kale intay weli ayna bislaanin balax tahay waa la cuni karaa waa yahay cinabka intuuna bislaanin ee xasramka yahay xasramka waa la cuni karaa lowska intoona bislaanin waa la cuni karaa laakiin hadduu yahay wax aanmidho aan la cunin ilaa intay ka bislaanayaan dee markaasi wax faa'iide ah oy midhahaasi leeyihiin ma jiro iibkoodu markaa ma bannaano maxaa yeele shuruuddii beeca ayaa markaa meesha ka maqan mid ka mid ahoo ah alintifaacu bilmabiic mabiica in la intifaacsado shuruuddii mabiicay ka mid ahayd marka midhahan haddaan la intifaacsan karin lana shardiyey in la jaro maadaama la iibiyey intayna bislaani ka hor markaa iibkeedii ma asaxayo mualifku tusaale noo keenay wuxuu ihi ka kumahra kumahra waxa weye waa cambaruudi cambaruudda haddii la iibiyo intayna bislaani ka hor lamama intifaacsan karo lamana cuni karo haddaba maxaa u asaxay beeca midhihii intayna bislaanin ka hor ayadoo nahyigu ku soo arooray haddii la shardiyo in la gooyo maxaa yeelay ijmaac alculamaa culimmadu isku waafaqsan yihin haddii shardiga qaciga uu jiro in beeca midhaha intayna bislaanin ka hor la iibin karo marka ijmaacaasa wuxuu khasisaya xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi waqabla salaaxi midhihii intayna bislaanin ka hor in biic haddii la iibiyo midhihii munfaridan ayagoo ka keliya can shajari geedkii laa yajuusu markaa ma bannaano iibkaasi mana asaxayo ilaa bishardi alqaci goyn shardigeeda mooyaane oo haddii markaa la shardiyo goyn beeci waa asaxaya wa an yakuuna inuu yahay almaqطuucu midhihii la gooyey muntafacan bihi midho la intifaacsan karo inay yihiin baa shardi ah laa kakumara sida cambaruudi oo kale maya oo iyaga lama intifaacsan karo haddii la gooyo intaynan bislaanin ka hor waqiila waxaa in kaana shajaru geedkii hadduu u sugnaaday lilmushtari kii eh, iibsaday jaaza waa bannaan yahay in bidhihii aan bislaan laga iibiyo bilaa shardin ayadoo marka aan la shardinin inuu gooyo qultu waxaan idhi fain kaana shajaru geedkii haduu haddaba u sugnaaday lilmushtari kii iibsaday oo washaradna alqaطca goyn aan shardinno laa yajibu waajib ma aha alwafaa'u bihi shardigaa in laga soo baxoo la oofiyo wallahu aclam wain biica haddii la iibiyo midhihii maca shajari geedka maciisa haddii lala iibiyo jaaza wuu bannaan yahay iibkii markaa ayada ah bilaa shardin ayadoo markaa la shardinin goyn walaa yajuusu ma bannaano iibkii markaas bishardi qadcihi inuu markaa geedkiisii uu ka gooyo midhihii in lagu shardiyo markaa ma bannaano wuxuu ku yidhi qiil baa wuxuu yidhi haddii ninkan mushtariga ah ee midhahan laga iibinayo ayagoon weli bislaanin geedka laftiisaba uu leeyahay marka ayada ah way bannaan tahay in laga iibiyo midhihii bilaa shardin iyadoo markaa lagu shardin inuu midhihii uu geed ka goosto waayo geedkii asagaa iska leh maxaaba marka looga shardin inuu markaa midhihii ka goosto waa yahay haddaba seen ku suuraysan karraa qofka inuu geedka iska leeyahay midhahan uusan lahayn waxaan ku suuraysan karraa nin baa wuxuu siiyey maalan geed uu lahaa midhiisa ayuu wuxuu u hibeeyey qof kale geedka asagaa la haay iskale laakiin midhihiisiibu qof u hibeeyey uu siiyey dabeetana midhihiibuu u baahday wuxuu ihi midhihii iga iibiniyo ninkii geedka iska lahaaba hadda midhihii iibsanaya oo ninkan uu midhaha u hibeeyey buu ka iibsanayaa haddaba waxay noqonaysaa suuradan oo tumaalifka noo sheegayo in laga iibinayo midhihii aan bislaanin ninkii geedka iska lahaa marka ayada ma bannaan tahay inaan lagu shardinin qaci qiilkan wuxuu leeyahay shardi maaha in markaa inuu geedkiisii uu ka jaro midhihii in lagu shardiyo qiilkan wuxuu leeyahay yani geedkii iyo midhihii hal qof isku leeyahay yani waxay ka dhigan sidaas oo mar wada iibsaday marka looma baahna in lagu shardiyo laakiin sida muctabadka waxaa weeye nahyigu waa caam in la iibiyo midhihii ayagoon weli bislaanin ma bannaano ama qofkii iska lahaa geedka ha laga iibiyo ama qof aan geedka lahayn ha laga iibiyo waaya nahyu nabig alay slam uuna kala qaaday waa caam laakiin imaam nawowi wuxuu idhi haddii geedkii eh, uu mushtarigu leeyahay isla markaa midhihii laga iibinayaan weli bislaanin oo sidii muctamadka ahayd qolkii muctamadkaan ku soconno oo aan shardinno in uu midhihii geedka ka jaro markaa ayada ah ninkan mushtariga ah ee geedka iska leh laguna shardiyey inuu midhihii geedka ka jaro waajibkuma aha inuu shardiga oofiyo waayo maxaa yeele wax macnaha ay samaynaysa ma jirto in lagu kalifo qofkii midhihiisii inuu ka jaro geedkiisii wax macnaha ay samaynayso ma jiro waayahay taasi waa haddii qofkii laga iibinayo geedka asagoo iska leh midhihii gooni looga iibinayo ka warran haddii la wada iibiyo oo midhihii iyo geedkiiba la wada iibiyo oo si wadana lagu iibiyo qofkuu dhaho maalan bictuka haadihi shajara maca amaratiha geedkan iyo midhaheedii baan ka iibi midhuhuna weli ayna bislaanin taasi way bannaan tahay bilaa shardin iyadoo marka aan la shardinaynin inuu midhihii uu geedkii ka jaro waayo qaacidadii fiqigeed baa halkan imaanaysa oo ah attaabicu taabicun wاtaabicu laa yufradu biاlxukm taabicu waa un taabic oo wixii shay raacsan asalka uu raacsanyahi buu la xugum noqonayaa maadaama marka geedka uu asal yahay midhahana ay farac yihiin oo taabic yihiin geedka umay la xugum noqonayaan oo markaa qofkii lagu shardin maayo inuu midhihii geedka ka jaro midhihii aan bislaanin baa laga hadlayaa waxa laga hadlaya waa midhaha aan weli bislaanin ee midhaha bislaaday hore noo soo dhaaftay inay bannaan tahay mutlaqan in la iibiyo bishardi alqaci wa bishardi alibqaa'i waayahay haddii markaa qofkii marka ayadaa wuxuu ku yidhi haddii qofkii geedkii iyo midhihii mar laga wada iibiyo ma bannaana in lagu shardiyo inuu geedkii midhihii ka jaro maba bannaanaba tan maba bannaanaba maxaa yeele qofkii mushtariga ahaa ee geedkii midhihii aad mar ka wada iibisay ayaad xoolihiisii ku maamulaysaa ninkan geedka waad ka iibisay midhaha iyo geedka mar baad ka wada iibisay faraha oga qaad ha ku maamulin hantidiisi iyo xoolihiisi waa inaad u madax bannaanayso marka ma bannaan inaad dhahdo geedkii midhaha ka jar wuxuu hi waqiila waxaa lhi in kaana shajaru geedkii hadduu u sugnaaday limushtari kii midhaha iibsanaya ijaaza way bannaan tahay in laga iibiye markaa midhahaas bilaa sharin shari la-aan waa midhihii aan bislaanin qultu waxaan idhi haddaan nawowi ahay fain kaana shajaru geedkii hadduu yahay geedkii hadduu u sugnaaday lilmushtari kii midhaha iibsaday oo washaradnaa marka aan shardino alqaطca inuu geedkii midhaha ka jaro laa yajibu alwafaau bihi shardiga in la oofiyo laga soo baxo waajib maaha wallahu aclam wain biica haddii midhihii la iibiyo maca shajari geedkii haddii lala iibiyo oo wadar lagu wada iibiyo oo lacagtii aan la kala qaadine la dhaho geedkan iyo midhihiisaba intaasan kaaga iibiyey jaaza markaa way bannaan tahay jaaza markaa beyci wuu bannaan yahay bilaa shardi ayadoo markaa la shardinayn goyntii walaa yajuuzu markaa ayadaa maba bannaanaba bishardi qacihii in laga iibiyo geedkii iyo midhihiisii bishardi qaci geedkii inuu midhihii ka jaro wayaxrumu waxaa xaaraan ah waan ansaxaynin baycu zarci beertii iibkeedii alakhdari ee cagaarayd fi lardi dhulka ku sugnayd ilaa bishari qacihi beerta goynteeda in la shardiyo mooyaan fain biica haddii la iibiye haddaba beertii soo sheegay macahaa dhulkii haddii lala iibiyo aw amase bacda ishtidaadi alxabbi firidii markii adkaatay kadib la iibiyo jaaza beecaasi waa bannaan yahay bilaa shardin ayada marka aan la shardinaynin in markaa beertii la gooyo ama la jaro wuxuu ku idhi zarci beertii akhdarka cagaarayd beertii dheelida ahayd ee dhulka ku taallay ee soo baxaysa ma bannaano in la iibiyo waa yahay haddaynan beertaas midhaheedii ama firideedii ayna bislaanin ma bannaano waxay la mid tahay waxa weeye amarkii ama midhihii aan bislaanin ee na soo dhaaftay waa kii nabig alayh salaam aan tilmaanay inuu reebay midhaha in la iibiyo zarcuna waa un zarac aan weli midhihiisa ama firihiisa ayna bislaanin oo xabadiisa ayna adkaanin in la iibiyo keligii ma bannaana maxaa yeele aafa ku imaan karta hamaday baa ku imaan karta wuu xumaan karaa wuu bi'i karaa si fudud buu u baabi'i marka ma bannaano cilladii taa loo reebay maa tanna ku imaanaysa laakiin ilaa bishardi qadciga haddii qofkii baayaca uu shardiyo inuu ninkan mushtariga ahee zaracan akhdarka ahaa ka iibsada inuu ka goosto dhulkiisii markaa way bannaan tahay iibka ayada uu bannaan yahay waxay la mid tahay uun sida midhihii qabla salaax intayna weli bislaan la iibiyey bishardi alqadcina lagu iibiyey waxaana soo dhaaftay inay bannaan tahay bilijmaac kanna waa uu la mid haddii haddaba dhulkii iyo beertii laysla iibiyo oo u dhaho maala bictuka haadihi اlard wa zarcaha dhulkan iyo beerteeda waan kaa iibiyo taasi way asaxaysaa waynaa bannaantahay bilaa shardin maxaa yeelay ataabicu taabicu marka ayada ah beertii waxay raacaysaa dhulkii qaacidadii taabica maan markaa ku dabaqaynaa ataabicu taabicu waxay la mid tahay sida geedkii oo midhihiisii lala iibiyo midhiisi aan weli bislaan lala iibiyo ayuu bay la way bannaanta aw bacda ishtidaadi اlxabina waa un la midoo waxaa weeye adkaato firidii beerta hadday adkaato ayadna beerta markaa waa iibin karaa waxay la mid tahay bacda buduwi الsalaax in la iibiyo midhihii midhihii markay bislaadeen kadib in la iibiyo muطlaqan bayna soo dhaaftay inay bannaan tahay bishard wa bishard اlibqaa'i wa muطlaqan intaba in lagu iibin karo tanna waa un la midoo waxaa weeye bilaa shardin markaa in la in la jaro hardi markaa ma aha wayaxrum waxaa xaaraana ku yihi baycu zarci alakhdari beertii cagaarayd in la iibiyo ayaa xaaraana fi lardi ku sugnayd ilaa bishardi qadci goynteeda shardigeeda mooyaane fain biica haddaba haddii beertii la iibiyo macaha arladii maceed haddii lala iibiyo dhulkii aw mase bacda shdaad alxabi firdii markay adkaatay kadib jaazi uu bannaan yahay arrinkaasi bilaa shardi shardi la'aan wayushtardu waxaa loo shardiyaa libaycihi bayci zarci beertii iibkeedii waxaa loo shardiyaa wa bayci amari iyo midhihii iibkooda waxaa loo shardiyaa bacda buduwi salaaxi wanaaggoodii markuu soo muuqday kadib duhuurulmaqsuudi wixii loo qastayee iibka ku dhacayay midhihii ahaa ama firidii ahaa inuu soo muuqdo wadalika miaalka tiinin tiinkii weeye wa cinabin cinabkii weeye wa shaciirin waxa weeye haadi wamaa laa yuraa xabbuhu wixii irdiisi aan laba arkaynin kalxindati sida qabandidii wاlcadasi misirkii fi sumburi ee sabuulka ku jiray laa yasixu ma asaxayo baycuhu in la iibiyo duuna sumbulihi sabuulkiisa la'aantiisa walaa macahu maa sumbulihi sabuulkiisa maciisa in lala iibiyana ma banaano mana asaxayo fi ljadiid jadiid haddaan qabanno wuxuu ku yidhi waxaa loo shardiyaa beertii marka la iibinayo midhihii marka la iibinayo labadaaba waxaa loo shardiyaa bacda buduwi salaax haddii la iibinayo markii wanaagoodu uu soo muuqdo ama suubanaantoodii soo muuqato ee firidiina ay adkaato midhihiina ay bislaadaan waxaa loo shardiya oo shardi intaa ka sii baxsan loo shardinaya in maqsuudkii midhaha maqsuudkii wixii la kala iibsanaya iib ku dhacayay ee firid ah ama midhaha ah inuu banaanka yaalo oo muuqdo oo wuxuu diidan yahay mualifku inuu waxaani qarsoon yahay oon la arkaynin midhihiina aan la arkaynin firidiina ay qarsoonta suu tilmaami doono marka waxa soo baxay ee maqsuudkiisa si fiican loo arkayo maxaa ka mid ah ka tiinin tiinkii weeye waa cinabin weeye labadaasi waxay miaal u yihiin midhihii tiinka midhihiisa iyo cinabka midhihiisu bannaanka yaallaan wax qob ahoo qarinaya ma jiro waaya shaciirka waxa weeye waa haadi haadina sabuul ma sabuul ma leh qarinaya bannaankaasay taallaa waaya hedna iibkeedii waa saxaya wamaa laa yuraa xabbuhu waxa firidiisa haddaba aan la arkaynin sida qabandidii misirkii ee sabuulka ku jiray sabuulkii baa qarinaya sabuulkii baa dadaya qarinaya kaas ma bannaano in sabuulka lala iibiyana ma banaano isagoo sabuulkiisa ku jira in sabuulka laga reebo oo la dhaho yani afwan qubkiisa in laga reebo iyo qubka in lala iibiyo toona ma banaano yani sabuulkiisa in lala iibiyo iyo sabuulka in laga reebo labadaba ma banaano waayo wixii maqsuudka ahaa ee firid ahaaba sabuulkanaa qarinaya marba hadduu qarsoon yahay dee waxaa weyaan jahaala soo gashay mabiicii babiici marba hadduusan muuqanin oo qofkuusan arkaynin dee iibkii ma asaxay shuruudda babiica waxaa ka mid ah soo dhaaftay in eh, waxa la iibinaya uu muuqdo oo la ogyahay oo la arkayo waa yahay qowlka jadiidka haddaba saa qaba qadiimku wuxuu leeyahay wuu asaxayaa in lagu iibiyo sabuulkiisi asagoo sabuulkiisi ku jira eh, maalan misirkii ama qabandidii way bannaan tahay buu leeyahay maxaa yeelay sawirka inuu ku jiro maslaxa ku jirtuu leeyahay qowlka qadiimka ah waayahay wuxuu yihi wayushtarad waxaa loo shardiya libayci bayci zarci beertii iibinteedii waxaa loo shardiya wa bayci amari midhihii iibinteedu waxaa loo shardiyaa bacda buduwi salaax soo banaantooda labadaas markay soo muuqato kadib duhuurulmaqsuudi maqsuudkii inuu soo bahiro maqsuudka waxaa laga wadaa maqsuudkii inuu soo muuqdo yani wixii la kala iibsanaya firida ahaa ama midhihii ahaa inuu soo muuqdo wadalika miaal katiinin sida tiinkii weye wacinabin cinabkii weye washaciirin heedii weye wamaa laa yuraa xabu waxa firdiisa aan la arkaynin kalxindati sida qabandidii walcadasi misirkii fii sumbuli ee sabuulka ku jira la yasaxu ma bannaano mana asaxayo baycuhu in la iibiyo duuna sumbuli sabuulkiisa la'aantiisa walaa macahu sabuulkiisa maciisa lala qabana in la iibiyo ma bannaano filjadiidi qowlkii jadiidka haddaan qabanno walaa ba'sa wax dhibah kuma sugno ayuu yidhi bikimaamin qob laa yuzaalu aan la zuulinaynin oo aan la fiiqaynin qobkaas ilaa cinda alakli marka la cunaya mooyaane wamaa lahu kimaamaani wixii laba qob leh kaljawsi sida jawskii iyo wallawsi lowskii walbaaqila iyo fuulkii yubaacu waxaa lagu iibinaya halkaa waxaa idiin qoran miyaa falaa yubaacu qofkii falaa yubaacu qoran tahay tirtiro waa khalad wamaa lahu kimaamaani wixii laba qob leh kaljawsi sida jawskii iyo wallowsi lowskii walbaaqilla iyo fuulkii yubaacu waxaa lagu iibinayaa fii qishrihi اlsfal qobkiisii hoose walaa yasixu ma asaxayo fi laclaa qobkiisii sare in lagu iibiyo wa fii qowlin qowlba wuxuu le laga xoog badan yahay yasixu waa asaxayaa qobkiisa sare in lagu iibiyo in kaana shayga ama maalan midhaha qob leh qobkaana marka la cunaya uun laga fiiqo ama laga diiro wax dhiba male in qobkaa lagu iibiyo sida maalan muuska oo kale de muuska qob buu leeyahay qobkaa waxaa laga fiiqaa ama laga diiraa marka la cunayo walidalik qobkaas waa lagu iibin karaa xabxabkii kadaalik rumaankii oo kale asna saasoo kale qobkiisa wax laga fiiqaa marka la cunayo wahaakada marka wixii qoble qobka aan la zuulin marka la cunayo mooyaane wax dhibah male in markaa qobkaa lagu iibiyo maxaa yeele qobkaasi wuxuu ilaalinayaa shaygii la iibinayay mabiica ahaa ayuu marka ilaalinayaa maslaxadiisii ka mid tahay inuu baaqiya waaya wixii laba qob leh sida jawskii iyo lowskii iyo fuulkii laba qob bay leeyihin waad aragtay lowska laba qob buu leeyahay qob sare oo weyn oo qallafsan iyo qob yaroo khafiifa oo jilicsan ayuu leeyahay fuulkana kadalik laba qob buu leeyahay qob weyn oo adag iyo qob wuxuu leeyahay hoose haddaba wixii laba qob leh qobka hoose ayuunbaa lagu iibin karaa eh qobka sare laguma iibin karo waayo qobka hoose hortaasaa ka maarmahayo oo firidii baan ka maarmaynin laakiin wixii qobka sare ah waa laga maarmayaa maxaa yeelay masaalixdiisa ka mid maa waa laga fiiqi karaa hadda lowska oo kale haddaad ku iibsato qobkiisa sare waxaa laga yaabaa in hadhow markii aad qobkii sare aad ka jabiso meesha aad ugu tagto waxaadan filayn maalan wax yar aad ugu tagto oo meesha ku jira ama iska maran yahay oo eberyahay ayaa dhacda marka qaarkood walidaalika lowska marka la iibinaya waa in qobka sare laga jabiyaa oo qobka hoose lagu iibiyaa ku asixi maayo haddaba qobka sare in lagu iibiya maxaa yeelay maqsuudkiibaa qarsoon waan qaacidai mualifku soo tilmaamaya uhuuru lmaqsuud maqsuudku waa inuu muuqdo waxa la iibinaya waa inuu muuqdo jahala haddi kale soo gelaysa qowlba wuxuu leeyahay qofka sare hadduu qoyan yahay wax dhiba male waa lagu iibin karaa maxaa yeele wuxuu ilaalinayaa wixii ka hooseeyey ayuu markaa ruduubadiisi iyo qoyaankiisi ku ilaalinaya wuxuu uhi walaa ba'sa wax dhiba male bikimaamin qob laa yusaalu aan markaa la qaadin qobkaas ama aan la zuulinin oo aan ila cinda akli marka la cunayo shaygii mooyaane wma lahu kimaamani wii laba qoble kaljawzi jawskii wlowzi iyo lowskii wlbaaqila iyo fuulkii yubaacu waxaa lagu iibinaya fii qishrihi asfal qubkiisa hoose walaa yasixu kumana asaxaya beyci fi aclaa kan sare fii qowlin qowlba wuxuu leeya yasix wuu ku asaxayaa qobkaa sare in kaana radban hadduu qoyan yahay wa buduwu salaaxi thamari midhihii wanaagooda muuqashadoodii waxaa weeye duhuuru mabaadi nudji bisaylka bilowgiisii inuu soo muuqdo waalxalaawati macaanka bilowgiisii inuu soo muuqdo oo muxuu ka soo muuqanayaa bisaylka ama macaankaasi wuxuu ka soo muuqanayaa fii maa wixii laa yatalawanu aan midabaysmaynin midab aan midabkiisu isbedelaynin markuu bislaado wa fii hayrihi wixii midabkiisu isbedelayeyna bisaylkiisu wuxuu noqonayaa ama salaaxiisu inuu muuqdo bian yaahuda inuu gudagalo fi lxumrati casiin aw sawaadi madow waaya mualifku halkan wuxuu ku tilmaamayaa buduwu salaax waa kii hore noo soo sheegay in midhaha marka la iibinaya ay shardi tahay in ay bislaadaan oo buduwu salaax salaaxooda inuu soo muuqdo haddii kale oo intayna weli salaaxooda soo muuqaa in la iibiyo waxaa shardi ah in la gooyo oo mualifku soo tilmaamay haddaba salaaxaasi muxuu yahay buduwu salaax muxuu macnihiisu yahay waxa weeyaan buu uhi buduwu salaaxi thamar midhaha wanaagoodu inuu soo muuqdo macnaheedu waxaa weeye bisaylkoodii astaamihii lagu garanayay inay soo baxaan macaan in laga helo shaygii midhihii inay macaanaadaan midhihii baa laba kala nooca ah. midho midab yeelanay markay bislaadaan midabkooda isbedelayo iyo midho aan midabkooda isbedelaynin hadday yihiin midho midabkoodu aan isbedelaynin waa in dhadhankoodu isbedelo oy macaan yeeshaan ama dhanaan haddii dhanaan ay maalan ay ku bislaanayan inay dhanaan yeesho ama yacni markaa bisalibku ka soo muuqdo wixii midabkiisu isbedelayana waa inuu doorsamo midabkii ku bislaanayay uu soo muuqdaa hadduu madow yahay hadduu casaan yahay wahaa kada midhihii kala duwan qaar baa midhaha ku bislaada midab sida canabka oo kale wuu madoobaadaa ama wuu casaadaa waayahay qaar baa dhadhanka ku bislaada sida yani waxa weye qasabu sukarkii iyo rumaankii oo kale iyo muuskii oo kale qaar ku bislaada maxaan ku dhahaaye yani inuu yani jilco oo maaragtay qoyaan u yeesho oo adaygu ka baxo sida maalan xabxabkii oo kale isla markaana yani adaygiisii uu jilco yani xabxabku markuu bislaado xagga hoose uu ka jilcaya qaar baa ku bislaada inuu adkaado sida qabandidii iyo sareenkii iyo qaarba inay weynaadaan maarad ku bislaanaya sida maalan qajaarkii oo kale qaarba sibir haddaba ilaa sideed suuro ayay sheegaan wuxuu uhi wabuduu salaaxi amari midhihii wanaaggoodu inuu soo muuqdo waxaa weeye duhuuru mabaadi nudji bisaylkii bilowgiisii inuu soo baxo oo soo muuqdo waalxalaawati macaankii inuu soo muuqdo fii maa midhihii laa yatalawanu aan midabaysmayna midabkoodan isbedelayn wa fii hayrihi wixii midabaysmayana bian yaahuda waa inuu guda galo bisaylkiisii fi lxumrati casaan inuu casaan noqdo aw isawaadi ama madow aw isufrati ama huruud yanii isku mid ma aha midhihii midab maarata bislaadaa wayakfii waxaa ku filan buduwu salaaxi bacdihi barhkii wanaaggiisii inuu soo muuqdo wain qalla haba yaraadee walow baaca hadduu iibiyo amarata bustaanin beer midhaheed aw amase basaatiina beero midhahood hadduu iibiyo midhahaasoo badaa salaaxu bacdihi barhkii biseelkiisi uu soo muuqday falxukmu xukumkii calaa maa sabaqa waa sidaynugu soo dhaaftay fi ta'biiri bacrimintii midhaha geedkii la bacriminayay wuxuu ku yidhi haddii midhihii badh ka ah salaaxoodu uu soo muuqdo midhihii geed ku wada yaalay bar ka mid ah hadday bislaadaan intaasaa ku filan waxay la mid tahay sida asagoo geedka midhihiisa wada bislaadeen oo kale marka geedkaas midhihiisa waa la iibin karaa iyadoo markaa la shardinin qacigii goyntii iyadoon la shardinin waaya oo nahyigii markaa ma soo gelaya sababtu maxay tahay yani kii bislaaday iyo kii aan bislaanin waa la israaciyey waa qaacidadii tabaciyada ataabicu taabicun qaacidadii tabaciyada weeye midda kale ilaaha subxaana watacala wuxuu nagu galadaysay midhuhu inay tartiib tartiib u bislaadaan hal mar midhuhu maba bislaadaan kolba qaybaa bislaata kolba qaybaa bislaata haddaba haddii dhihi lahaa qofkan midhaha iska leh midhuhu ilaa ay ka wada bislaadaan ma iibin kartid taasi dhibaatay ku noqon lahaydoo waxaa markaa ka laasimi lahayd inuu kolba midhihii qayb yar iibiye markii intii bislaata uu iibiyey oo xabad xabad uu iibiyey ayay noqon lahayd ama uu isla sugo oo markaa mashaqo ay ku noqoto sia awgeed waxaa hadii midhihii geedka ku wada yaallay xabad hadday ka bislaato geedkaas midhihiisu wada iibin karaa waaya wain qalla haba yaraadeen bu malifku beer midhaheed uu iibinayo ama beero midhahood isla markaa beertaas ama beerahaas barhkeed uu yani midhihiisii bislaadeen waa sidii nagu soo dhaaftay buu yidhi fasalkiina soo dhaafay ya bustaanini ba idin qoran miya mise basaatiina yaa bustaanin u qoranta maya bustaanin iyay u qoranta ah, saddex qof bay u qoranta waaya ado afar qof aduu basaatiin baa loo badan yaha laakiin basaatiin baa loo badan yahay dhib male bustaan iyo iyo basaatiin waa isku xukum wax farqi u dhexeeya haddaan bustaaniin dhahno iyo haddaan basaatiin dhahno xukumkii isma bedelayo labada iyo tobanku waa un isku mid waaya qofkii wuxuu iibiyey beer ama beeru iibiyey beertaas ama beerahaas badh ka mid ah midhahoodii way bislaaneen badhna weli mayna bislaanin wuxuu idhi taasi waxay la mid tahay sidii nagu soo dhaaftay midhihii la bacrimiyey waxayna soo dhaaftay haddii uu qofkii iibiyo beer midhaheedii badhna la bacrimiyey badhna aan la bacriminin in hee baayicu u yeelanaya markaa isku xugum noqonaya waayahay oo beertaas hal xugum qaadanaysa marka tanna waa saasoo kale waxaan leenahay haddii hal beer midhaheeda badna ay bislaadaan badna ayna bislaanin waxa weeye way bannaan tahay in la wada iibiyo beertaas midhaheeda hal geedba hadduu midhihiisa ka bislaadaan ama bar ka mida ka bislaadaan beertao dhan waad iibin kartaa maxaa yeelay inta badan haddii yani beertii midhaheedii barh ka mida ay bislaadaan waxa weeye inta kalena sidaa umay bislaan doontaa oo aafadii bay ka nabadgelaysaa hadday beero kala duwan yihiinna beer kasta markaa xukunkeedii bay yeelan sidii bacrimintii baan ka nidhi haddii yani laba beerood midna uu bacrimiyo midna uusan bacriminin waxa wey mid kasta xukunkeeda leeda tanna waa sidoo kale waxaan leenahay hadduu laba beerood iibiyo ama beero kala duwan u iibiyo banna eh, ay bislaatay banna ayna weli bislaanin mid beer kasta xukunkeeda leeda beertii bar ka mida uu bislaadayna waa la iibin karaa beertii waxba aan ka bislaadina lama iibin karo marka iyada wuxuu ku yidhi wayakfii waxaa ku filan buduwi salaaxi bacdihi midhihii bar ka mida inuu bislaado wain qalla haba yaraadee walow baaca hadduu iibiyo tamarata bustaanin beer midhaheed hadduu iibiyo aw basaatiina ama beero midhahood badaa salaaxu bacdihii barhkii suubanaantiisii ay soo muuqatay ama bislaaday facalaa maa sabaqa waa sidii lagu soo dhaaftay fi ta'biiri bacribintii waman qofkii baaca iibiya maa badaa salaaxu wixii wanaaggiisi uu soo muuqday lazimahu yani midhihii wanaagooda uu soo muuqday qofkii iibiyaa lazimahu waxaa ku waajibaya saqiyu inuu waraabiyo qabla takhliyati wareejin ka hor iyo wa bacdaha wareejin kadib wayatasarafu mushtariihi kii iibsaday uu ku tasarufayaa bacdaha wareejintii kadib uu ku tasarufayaa wuxuu ku yidhi qofkii hadduu iibiyo midho bislaaday oo bada salaaxu macnaha suubanaantiisa ay soo muuqatay waxa waajib ku ah midhaha inuu waraabiyo oo ka warhayo ka hor intuusan wareejin iyo markuu wareejiye kadib intaba waxaa laga rabaa inuu hee midhaha ilaa inta laga goosanayo ee waxa weeya inay ku korayaan kana nabadgelayaan talafkii iyo fasaadkii inay xumaadaan waa in uu markaa waraabiyaa sababtoo ah arintaasi waxay ka mid tahay baa la yidhi min tamaami tasliim yani wareejintii dhammaystirkeedi bay lamid tahay wareejintii waajibka ahayd ee qofkan baayaca waajib ku ahayd qofku haddii u iibiy maalan raashin waxaa laga rabaa raashinkii qofkan inuu miiso marka tanna waa saasoo kale beertii midhaheedii bislaaday hadduu iibiyo binaadii bislaada waa inuu beertaas waraabiya ilaa ay ka nabadgelayso aafadii kana korayso ka kocayso intuusan wareejin ka hor iyo kadibna qofkii mushtariga ahaa beertii ma ku tasarufi karaa markuu iibsaday kadib uu ku tasarufi karaa haddii lagu wareejiyey bacda takhliyati markii lagu wareejiyey kadib beertiisa wuu ku tasarufi karaa wuu iibin karaa qof kaluu siin karaa wuu waqfi karaa wahaakada wuxuu ihi waman daaca qofkii iibiya maa badaa salaaxu wixii eh, suubanaantiisi uu soo muuqday oo midho ah ama zarca labadaba ku dhacayaan midho iyo beer labadaba ku dhacayaan maa badaa salaaxu waxa suubanaantiisu ay soo muuqatay ama midha ha ahaado ama beer ha ahaado oo marka aan la goyna la daayo lazima waxa waajib ku ah ninkii baayacaha ee midhaha iibiyey ama beertaa weli aan bislaanin iibiyey lazima waxaa ku waajibay saqihu markaa inuu waraabiyo beertaas iyo midhahaba qabla takhriyati intuusan wareejinin ka hor wa bacdaha markuu wareejiyey kadib ilaa intay midhahaasi ama beertaasi ka nabadgelaysa aafadii ay ka korayso wayatasarafu mushtariihi ninkii iibsaday beerta ayada ah wuu ku tasarufaya wuu maamulanaya xoolihiisii bacdaha markii lagu wareejiyey kadib walow carada haddii uu yimaado muhliku wax beertii halaagaya bacdaha ay bacda takhliyati wareejintii kadib wadalika miaalka bardin hamadaydii weeye faljadiidu qowlka jadiidka waxaa weeye annahu zarcaas ama waxaa salaaxiisa soo muuqday min damaani اlmushtari kii iibsaday damaankiisii inuu ka mid yahay oo soo gelayo waayahay wuxuu ku yidhi haddii ninkan uu iibiyo beer salaaxeedii uu soo muuqday ama salaaxeedii barh ka ah uu soo muuqday ama midho barh ka mid ah bislaadeen ama wada bislaadayba dabeetana markii ninkan uu ku wareejiyey wax muhliga u yimid muhlig waxa laga wadaa aafo samaawi aad timid oo beertii baabi'isay sida maalan hamadaydii oo kale qabow daran baa yimid oo beertii baabi'iyey ama beertii baa gubatay ama ayax baa cunay oo nag ama kulayl baa baabi'iyey oo beertii wayba qallashay marka ayada ah beertii way ba'day ninkanna beertii wuu la wareegay ma waxaa laga rabaa beertii ninkan baayaca inuu magdhabo maya min damaan اlmushtari mushtariga damaankiisa beertan ku jirta asagay beertani ka xumaatay ninkaa baayaca wuxuu oola noqonayo oo u raacanayo ma jiro maxaa yeel ninkan beertii u wareejiyey ninkana beertiisii uu kala wareegay wax haddaba ula soo noqonaya baayaci ma jiro qaacidada waa tayna soo dhaaftay albabiicu qabla alqabdi min damaan albaayac babiica intaan yani la guddoobin ka hor waxa weeya baayaca ayaa damaankiisa ku jira wa bacda alqabdi markii la guddoomo kadibna min damaan almushtari markii la gudoomo kadibna damaankii mushtari haddaba markan waa bacda alqabdi wa bacda altakhliya walidaalik wax lagu leeyahay ninka baayaca ma jiro qowlka jadiidka waa kaas qowlka qadiimka wuxuu leeyahay baayaca u damaana qaadaya qadiimku muxuu cuskaday wuxuu cuskaday xadiid muslim uu wariyey nabiga alayh salat asalaam ana nabiya sal slam amara biwadci iljawarix nabigu wuxuu faray in aafooyinka xoolaha ku dhacaya ama midhaha ku dhacaya in la dejiyo macnaha khasaarihii in laga qaado ninkii mushtariga ahaa haddii beer aad iibiso oo beertii ninkii mushtariga markaad ku wareejiso beertii ay ba'do wuxuu leeyahy nabig alayh wasalaam waxa weeyaan khasaarihii waxaa qaadanaya ninkii baayac ahaa oo midhihii lacagtiisiibuu usoo lacagtii midhaha usoo celinaya ama lacagtii beerta waaya xadiidkaasuu qadiim deliishaday laakiin xadiidkaas wuxuu kaga jawaabay qowlka jadiidka ah xadiidkan waxaa lagu xambaaray buuhi cala nadbi sunanimaa lagu xambaaray ee ma aha calal yani wujuub ma aha waxaa la amaa qabla takhriyati intaa la wareejin ka hor haddii beertii ay bacdo wey taasaa lagu xambaaray intaysan qofka uusan la wareegin haddii beertii ay ka bacdo markaa min damaan ilbaayac weyaan ilan qabdiga maba xasilina jamcan bayn aladilati adiladii baan jamcinaynaa maxaa adiladu waxay tilmaamaysaa yani bacda alqabdi in min damaan ilmushtari inuu yahay waxan mabiic ah marka beertiina waxaa yaabaha kaloo bay la mid tahay waa yahay qowlkii qadiimka ahaa iyo qowlka jadiid saas kale qowlka qadiimka waxaa ku tegay jumhuurulculamaa saddexda aime kale abu xaniifa waa maalik waa axmed waxay qabaan yani xadiidka wuxuu tilmaamay qowlka qadiimka imaam shaafici uu ku tegey ah in hadday midhihii ay ba'aan markii qofka lagu wareejiyey kadib in baayici markaa uu damaano qaadayo waaya walow carada haddii uu yimaado buud muhlikun wax beertii halaagaya amihii halaagaya bacdaha bacda takhliyati markii la wareejiyey kadib ka baradin wadalika miaalka bardin hamadaydii qabowgii daraa faljadiidu qowlka jadiidka waxa wey annahu kaasi min damaani lmushtari in mushtariga damaankiisii markaa soo gelayo oo mushtariga un beertii ay ka xumaatay falow tacayaba haddii uu ceeboobo midhihii la iibiyey bitarki baaci baaci ka tegitaankiisa sababtiisa asai waraabinta uu ka tegey falahu markaa mushtariga waxaa u sugan alkhiyaaru khiyaar ayaa u sugan wuxuu ku yidhi haddii ninkan baayaca ah uu midho iibiyo midhahaasna waa kaan soo nidhi waxaa laga rabaa ninkan oo waajib ku ah baayaca geedka inuu waraabiyo inta waxa weeye uu ka nabadgelaya aafadii haddaba haddii waraabintii ka tago oo markaa geedkii sidaa ku ceeboobo yani midhihii ay xumaadaan markaa ninkan mushtariga ah khiyaar buu yeelanayaa inuu beecii uu ka baxo khiyaar buu leeyahay waa haddii ceeb ay ku timaado haddii baabaayada meesha kuwa jirtee laakiin haddii ceeb ay ku timaado markaa midhihii oo midhihii xumaadaan waxa weeye khiyaar buu leeyahy inuu beecii ka baxo iyo inuu ku socdo haddii uu ku socdo markaas waxa weeye midhaha xun buu iska qaadanaya wax loo magdhabayana ma jirto wuxuu idhi walow biica haddii la iibiyo midhihii qabla salaaxihi intayna bislaanin ka hor bishardi qadcihi goyntiisa shardigeeda walam yuqtac marka aan la goynin xataa halaka ilaa midhihii ay ka halaagsamaan ay ka baaba'aan ay aafo ku baaba'aan fa wlaa taasaaba ka sii mudan bikowni inay ahaato min damaani ilmushtari kii iibsada damaankiisa wuxuu ku yidhi haddii qofkii uu iibiyo midho aan weli bislaanin isla markaana uu ku iibiyey shardiga hore aan usoo tilmaanay ahaa in qofkan mushtariga ah midhaha uu ka jarto geedkii uu ka gooyo isla markaa ninkii mushtariga ahaa uusan midhihii goosanin ee geedkii uu ku daysto ilaa midhihii ay halaagsamaan fa wlaa taasaaba ka sii mudan bikownihi min damaani lmushtari markaa in mushtariga damaankiisa ay soo gelayso eg hore waxaan usoo tilmaanay haddii ninkan uu iibiyo midho bislaaday oo islamarkaa uu wareejiyo midhihii ninkii mushtariga ku wareejiyo midhihiina ay halaagsamaan in midhahaasi ka halaagsameen qofkii mushtariga ahaa oo damaankiisa ay soo gelayso waa midhihii bislaaday midhahaan bislaanina ka waran midhahaan bislaanin waxaaba shardi ahaan nidhi in aan la iibin karin ilaa bishardi alqabci gooyin shardigeed mooyaane haddii ninkii mushtariga lagu shardigay inuu midhaha goosto dabeetana shardigii uusan u hogaansamin ee uu u daayo geedkii dabeetana aafo samaawi ay timaado oo midhihiiba ay ba'aan awlaa taasaba ka sii muda markaa in min damaani mushtari mushtariga damaankiisii ay soo gelayso midhahaasoo asagoon midhahaas ay ka baaba'een wuxuu yidhi walow biica haddii la iibiyo midhihii qabla salaaxi intayna bislaanin ka hor bishardi qabci goyntiisa shardigeeda in la gooyo shardigeeda in lagu iibiyo walam yuqdac markaa aan la goyn ninkii mushtariga uusan goosanin xataa halaka ilaa midhahaasi ay ka baaba'aan bijaa'ixati markaa musiiba ay ku baaba'een faawlaa taasaaba ka sii mudan bikownihi markaa inay soo gasho min damaani mushtari mushtariga damaankiisii markaa inay ku jirto walow biica haddii la iibiyo midho walow biica tamaro midha hadii la iibiyo midhahaasoo yaqlibu talaaxuquhu haleelkiisu uu badan yahay inay iska daba imaadaan waاkhtilaadu xaadiثihi kii dib ka yimid uu ku khaldamaya bilmawjuudi kii sii joogay wadalika miaal sida katiinin tiinkii weeye waqitaan qajaarkii weeye lam yasixa markaa ma asaxayo ilaa an yushtarda cala mushtari kii iibsaday in lagu shardiyo mooyaane qadcu amarihi midhihiisa inuu goosto walow xasala اkhtilaadu isku khaldimiddii hadday ku dhacdo fii maa yanduru fiihi wax ikhtilaadkaasi uu ku yaryahay faladharu muctamad waxaa weeye annahu shaniya laa yanfasikhu lbayc bayci inuusan fasakhmaynin bal hase yeeshee yatakhayaru lmushtari mushtarigu inuu khiyaar yeelanayo inuu bayci ku socdo inuu fasakho fain samaxa haddii uu u saamaxo oo u daayo lahu asaga mushtarigi albaayicu kii ka iibiyey bimaa xadaa wixii dib ka yimid uu dhaho iska qaado saqada khiyaaru khiyaarkiisii u dhacaya fi lasaxi muctamad haddaan qabano wuxuu ku yidhi haddii qofkii uu iibiyo midho iska daba imaanaya oo iska soo dababaxaya midhii hore oon la goosanin kuwii dambe ay ka daba imaanayaan hadda midhahan dib ka imaanaya lama iibin la soco midhaha markaa joogan baa la iibiyey qofkani wuxuu iibiyey maalan xabxab xabxab kama arteenoo hadi jeer iska soo dababaxaa eh, yani eh, maalan toban midhoo xabxabaa meesha ku taallay tobankaa midh iyadoo halkooda ku yaallo iibiyey qofka waxaana badan in xabxabkan iska soo dababaxayo oo marka isku khaldanayo kuwii hore meesha ku yaalay iyo kuwa dib ka soo baxay markaa isku khaldamayaan marka ayada ah ma asaxayuu in sidaa lagu iibiyo beyci ma asaxayo ilaa in lagu shardiyo qofkii mushtariga ahaa ee midhaha iska soo dababaxaya iibsaday inuu midhihiisa goosto waayo waxaa laga cabsanayaa inay dhowaan midhihii isku khaldamaan midhihii qofkan mushtariga laga iibiyey iyo kuwii dib ka yimid oo la kala garan waayo oo markaa dhow muran iska qabsi u yimaado ama beeciiba jahaale ay soo gasho haddaba in midhihii lagu shardiyo inuu goosto ayaa markaa shardi ah iyadoo markaa laga cabsanaya in midhihii dambe ee dib ka yimid iyo kuwii hore la iibiyey isku khaldamaan haddii haddaba la iibiye midho ikhtilaadkooda uu yaryahay inay isku khaldamaan oo iska soo dababaxaan si deg deg iskaga soo dababaxaan ikhtilaadkooda uu yaryahay oo naadir uu yahay isla markaa ikhtilaadka u dhacaba oo midhihii la iibin waaya midho kale ka soo dababaxaan oo la kala garan waayo ninkan baayaca ah, midhuhu iibiyey ninkan mushtari iibiyey iyo midhihii dib ka yimid ee iibkaba soo gelin la kala garan waayo la kala saari kari waayo marka muctamad waxa weeyaan buu ihi beecii uusan fasakhmaynin laakiin mushtariga ayaa markaa khiyaar yeelanaya inuu beecii fasakhayo inuu ku socdo haddii laakiin ninkii baayaca uu siiyaba oo saamaxo midhihii dib ka yimid uu dhaho waniyo midhihii dib ka yimid iskaba qaabo ku darsa kuwi hore kaa iibiy ilaaha ku barakeeye markaa khiyaarkii mushtariga wuu dhacayaa maxaa yeelay hade dhibaatadii laga cabsanayay ahayd in midhihii hore iyo midhaha dambe isku kaldamaa ayaa markaa meesha ka baxday oo de wiiiba isagaa la wada siiyey wiiiba ninka mushtariga ah ayaa la wada siiyey walow biica amarun haddii midho la iibiyey yaklibu ay ballan tahay talaaxuquhu inuu isa soo haleelo oo iska daba yimaado oo isku darsamo waاkhtilaau xaadiihi kiisii dib ka yimid uu ku khaldamo ama uu ku darsamo bilmawjuudi kiisii joogay wadalika miaal katiinin tiinkii weeye waqisaain qajaarkii weye lam yasixa markaa ma asaxayo bidiiquna waa lamid xabxabkii lam yasixa markaa ma asaxayo bayci ilaa an yunsharda in la shardiyo mooyaane cala mushtari kii iibsaday in lagu shardiyo mooyaane qadcu tamari midhiisa inuu goosto walow xasala ikhtilaadu isku darsankii ama isku khaldankii haddii uu yimaado fii maa shay hadduu ku yimaado midho yanduru ay naadir tahay ikhtilaadkii uu naadir ku yahay fiihi dhexdiisa falahar muctamad waxaa weeye anahu shani laa yanfasiku lbayc bayc inuusan fasakmaynin bal hase yeeshee yatakhayaru mushtari kii iibsaday un baa kala dooran doona inuu beecii fasakha iyo inuu markaa uu socodsiiyo maxaa yeele ikhtilaadkana waa ceeb dib ka timid faysamax haddaba haddii u saamaxo lahu mushtarigi haddii u saamaxo albaayici kii ka iibiyey bima xadaa wixii dib ka yimid hadduu siiyo oo u hibeeyeba saqada khiyaaru khiyaarkii mushtariga markaa uu dhacaya fil asaxi muctamad haddaa qabaan walaa yasixu ma asaxayo baycu lxindati qabandidii iibkeedii fii sumbulaha ee sabuulkeedii ku jirtay in lagu iibiyo bisaafiyatin qabandi saafi ah oo la miisayo wa huwa bayca noocaasa waxaa la yidhahdaa almuxaaqalatu muxaaqala la yidhahdaa wala ruabu walaa baycu ruabi rudabtii in lagu iibiyo ma banaano cala naqli geedka saarayd bitamrin tibir lagu iibiyo ma banaano tibirtaasu macnaha la miisayo wahuwa bayca asaga ahna almusaabanatu musaabana la yidhaahdaa wuxuu ku yidhi ma bannaano in la iibiyo qabandi sabuulkeeda ku jirta lagu iibiyo qabandi kale oo miisan oo halkan taalla u fiirso halkan waxaa noo taalla qabandi waxaa weeye sabuulkeeda ku jirta oo weli sabuulkii aan laga dhilin iyo qabandi kale oo miisan marka layskuma iibin karuu leeyahay oo marka qiyaas in laiskugu iibiyo ladhaho halka waxaa noo yaala toban kintaal oo qabandi ah waxaanoo sabuula meesha yaalla oo qabandi ah imisaad ku qiyaasaysa waxaan ku qiyaasayna maalan inuu toban kintaal yahay haddaba aan isku iibin qiyaasta in lagu iibiya ma bannaano maxaa yeele nahyi baa ku soo aror nabig alay slam wuu nahiyey beeca noocaasa beecaasna waxaa yidhahdaa almuxaaqala waxaana soo gelaysa maxay ribaa soo gelaysa maxaa yeele waa laba dacaam oo isku jinsi ah oo haddana mumaahaladii aan la garanayn marka riba ayaa soo gelaysa riba eh, alfadli baa soo gelaysa rudabtii waa timirtii weli aan qumaata u bislaanin ee qoyaanku lahayd in lagu iibiyo ma bannaan rudabtaas oo geetimireedkii saaran in lagu iibiyo timir niisan ma bannaan qofkan wuxuu haystaa timir niisan oo dhulka taalla kanna wuxuu haystaa rudab geedka saaran oo weli aan la soo goynin ma laisku iibin karaa ma bannaan in laisku iibiyo taasina waxaa ladhahdaa bayc muzaabana nabig ala slam uu reebay naha rasul la slam can almuzaabanati muzaabadana waa tan uu tilmaamay rodobtii geedka saarayd in lagu iibiya timir dhulka taallo oo miisan maxay laydna jahaala ku jirta ribana way soo gelaysaa walaa yasaxu ma asaxi baycu xidata qabantidii in lagu iibiya fii subulaha sabuulkeed ku jirtay bisaafiyatin qabanti kale oo saafi ah wa huwa kaasina bayca asaga almuaaqalatu muxaaqala la yidhaahdaa wala rudob rodobtii lagu iibiya ma banaana cala nakli geed timireedka saarayd bitamri timir lagu iibiya huwa kaasina almuzaabanaةu muzaabana la yidhahdaa yuras waa la ruqseeya fi caraya bayc caraya ayaa markaa la ruqseeya oo bannaan wahuwa bayc caraya waxaa weeye baycu rudabi rudabtii in lagu iibiye cala nahri geedka saarayd geedtimareedka bitamri timir lagu iibiye fi lardi ku sugan aw cinabi ama cinabkii in lagu iibiye fi shajari geedka saaraa ama ku yaalay bizabiibi zabiib in markaa lagu iibiyo fii maa duuna khamsati awsuqin shan dibirar wax ka yar in markaa lagu iibiyo walow zaada haddii uu ka badiyo shanta dibirara fii safqatayni laba beec ama laba caqdi hadduu kaga badiyo jaaza way bannaantay wayushtardu waxaa la shardiyaa ataqaabudu in la kala guddoomo beeculcaraaya si u asaxdo waxaa la shardiyaa in la kala guddoomo labadii shay laisku iibinayay taasina maxay ku xasilaysaa bitasliimi tamri timirtii in markaa la dhiibo kaylan maysid lagu dhiibo watakhliyati markaa in lagu wareejiyo fi nakhli geed timireedka oo loo gacangeliyo kii kale wladharu muctamadu waxaa weeye annahu baycucaraayihi laa yajuusu inuusan ku bannaanayn fii saa'ir imaari midhaha kale ee aan ahayn timirtii iyo sabiibkii ama canabkii iyo rudabtii waxaan ahayn inuusan ku bannaanayn wa annahu baycucaraayihi laa yakhtasu inuusan gaar ku ahayn ayaa adhar ah bilfuqaraa'i fuqaradii halkan mualif wuxuu ku tilmaamaya waxa la yidhahda baycuulcaraaya markuu noo soo tilmaamay bayculmusaabana inuusan bannaanayn musaabanadanu noogu soo tilmaamay in lagu iibiyo rudab geedkii saaran oo aan timirtaa weli bislaanin in lagu iibiyo timir dhulka taalo oo la miisayo oo qiyaas markaa khars iyo qiyaas lagu iibiyo inaysan bannaanayn uu noo soo sheego nabig alai slam uu arrinkaa reebay waa bayculmusaabane eh ayaa wuxuu noo tilmaamay beyca noocaasa in laga soo reebayo beyc la yidhahda beyculcaraaya beyculcaraaya waa maxay waa isla beyci musaabadada laftiisii oo waxaa weeye fii maa duuna khamsati awsuq keliya lagu qaydo wax shan dibir ka yar oo waa maxay waa in rudabtii geedtimireedka saaray lagu iibiyo timir dhulka taala oo la miisayo ama canabkii geedka ku yaalay lagu iibiyo sabiib dhulka yaalla oo la miisayo oo see laisku iibinayaa rudabtan geedka saaran waa la qiyaasaya intay tahay kadibna waxa lagu iibinaya qadarkeeda intuu noqday oo miisid ah timir la miisayo canabkan geedka ku yaala ayaa la qiyaasaya dabeetna waxaa lagu iibinaya qadarka oo zabiib ah oo la miisayo sidaa weeye beyculcaraaya fii maa duuna khamsati awsuqin waxaa lagu qeedayaa wax an awrar ka yar shan awrar wax ka yar ayay markaa ku bannaan tahay beyculcaraaya maxaa yeel nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wuu ruqsayey bayc ulcaraaya oo inta badan yani baahidan waxay ku dhacaysa baa la yidhi dadka beerleyda ah ee rudabtii haystay iyo kuwii aan beerleyda ahayn ee timirta haystay marka dadkii timirta haystay waxay u baahanayan rudabti ila rudabtu way macaan tahay marka lacagay ku iibsadaan oo ka heshaana ma haystaan walidalika nabig alay slam wuxuu u ruqseeyey asxaabtiisii ama ummaddiisi u ruqseeyey in qofkii timir haysta inuu ku bedelan karo rudab markaa geedka saaran uu ku bedelan karo haddii cinab tahayna waxa weeye zabiibkii uu haystay inuu cinabkii geedka ku yaalay uu markaa ku bedelan karo ku iibsan karo wixii shan awrar ka yar xadiidka waxaa ku soo aroray fii khamsati awsuq aw fii maa duuna khamsati awsuq shan dibirar ama wax yacni shan dibirar ka yar shaki baa soo galay walidaalika imaam shaafici shakiga uu ka saarayoo wuxuu qabsaday wax yani an awrar ka yar buu qabsaday anta awrar dabcan waad qaylanaysaan waskigu waa lixdan saac soo maaha marka shantii awrar waxay noqonayaan saddex boqoloo hee saac ayay noqonayaan haddii ka waran shantii waski uu kaga ziyaadiyo laba safqo horta hal safqa hadduu kaga ziyadiyo ma banaano ilan xadiidkii ayuu khilaafaya laakiin laba safqo laba beec buu kaga ziyaadiyey beec hore maalan wuxuu ku qaatay afar yani waski ayuu markaa rodobtii timirta ku iibiyey haddana beec kaluu la galay ninkii afar wasqe oo kale marka sideed wasqi bay isla noqdeen ma bannaantay taasi way bannaantay haddii laba safqo oo kale madax bannaan laba beec way bannaantay mid kasta xukunkiisa ayuu yeelanayaa waayahay safqadan waxaa la soo dhaaftay inay ku tacadudayso bitacadud alcaqdi wa bitacadud albaayic wa bitacadud almushtari marka tanna waa sidoo kale waxaa la shardiya haddaba beeculcaraaya eh, si u asaxo in taqaabud ka dhaco oo meeshii lagu kala qaato oo lagu kala wareego midhihi ninkan timirta hayena timirtii ninkan uu ku wareejiyo oo u miiso kaylan maalan waxay ahayd labaatan saac oo maalan timir ahayd timirta markaa uu ku wareejiyo waaya kan kalena geetimireedkii markaa uu ku wareejiyo oo takhliya uu samey geetimireedka asaga in laga soo jaro rodabtii shardi ma ku wareejinaya hadday cinab tahayna zaybna waa saasoo kale on cinabkii zaybkana waa saasoo kale on marka wareejinta waa inay meesha ku xasishaa sababtoo ah dacaan baa dacaan lagu iibinaya weliba isku jinsi ah meeshii waxaa soo gelaya ribo haddii taqaabudkii uusan dhicin ila shuruuddii dacaamkii isku jinsiga ah waxaa ka mid ahaa marka laisku iibinaya in saddex shardi la soo maahayn tamaatul iyo taqaabud iyo xuluul soo maahayn marka waa in taqaabudkii meesha u dhacaa oo meeshii lagu kala guddoomaa waaya rudabka iyo canabka waxaan ahayn oo geedaha kale ah ma ku bannaantay bayclcaraya maya kuma bannaano bayclcaraya wuxuu khaas ku yahay un rudabta iyo timirtaas laisku iibinayo iyo canabkii iyo zaybkii laisku iibinayo rudabta iyo timirtana naskii baa ku soo arooray cinabkii iyo zaybkiina waa lagu qiyaas qaatay maadaama iyaguna ay maarata wadaagaan timirtii iyo zaybkii waxay wadaagaan labada waa zakawi waxa weya midhaha zakada laga bixiyo marka sidaa darteed labadaa unbaa laskaga qiyaasa qaadan kara lakin waxii kale ma soo gelayaan oo asalkii nahyiga ayay markaa ku sugnaanayaan waaya inta badanna yani midhaha kale way qarsoon yihiin baa layidhi oo markaa in la xisaabiyo o la qiyaaso alagta laakiin cinabka iyo hudabta waxay kaga duwan way urursan yihin u fiirso midhaha kale xabad xabad bay usoo baxaan marka in la qiyaaso way adkaanaysa laakiin cinabku uu isku urursan yahay rucub rucub weeye timirtuna waa isku urursantahay waa rucub rucub marka kuwa waa la xisaabin kara waa la qiyaasi karaa walidaalika ayaga wixii ka soo haray ma soo gelayo beyclcaraaya fuqarada miyuu khaas ku yahay dadka fuqarada aan kaash haysanin miyuu beyclcaraaya khaas ku yahay mise akhniyada iyo fuqarada labadaba uu bannaan yahay dadka xataa kaash ku iibsan karaa rudabti labadaba uu bannaan yahay khilaaf baa ku jira lakiin qowlka adharka ah khaas kuma aha fuqarada ee waxa weeye fuqaradii iyo akhniyadiiba wadaagayaan waa qowlka adharka ee muctamadka waa saas maxaa yeele akhbaartu waa mutlaq mayna kala qaadin fuqaradii akhniyadii laakiin qowlka adhar ka soo horjeeda wuxuu leeyahay bay wuxuu khaas ku yahay fuqarada sababtoo ah xadiid baa ku soo arooray in rag ansaarta ka mid ah ay nabig alai slam u soo cawdeen oy dhaheen ya rasuul allah rudabtii baa imanaysa annaguna ma haysanno lacag aan ku iibsanno timir umaan haysanaa dheeraad ah marka timirtaas maku iibsan karraa markaasuu nabig alai slam u ruqsayay beyculcaraaya dadkaa fuqarada ah waxaa lagaga jawaabay xadiidkan waa daciif midda kale hadduu sugnaan lahaa qaacidadii fiqi ahayd baan ku dabaqi lahayn alcibraةu bicumuumi lafdi la bikhusuus asabab yacni cibradu waxaa weeye un lafdiga cumuumkiisa ee caamnimadiisa la eegayae lama eegayo khusuuska sababta waxay la matahay sida maalan oo kale ibaac yani qofkii uu maaragtay garabkiisa midigta ah inuu muujiyo markii uu hee uu dawaafayo waxaa lagu bilaabay marka u horreysa gaalada lagu muujiyo muslimiinta quwadooda gaaladii mushrikiinta markaa haysatay maka kadibna waxay noqotay sunno caam ah oo muslimiintu ay samaynaysa zaman kasta gucliyatana saaso kale ma ahayd oo waxa wey marka hore waxay ku bilaabatay gaalada si ay asxaabta ugu muujiyaan inay awood badan yihiin kadibna waxa wey waxay noqotay sunno caam ah wuxuu idhi wayurakhasu waa la rugseeya fi lcaraaya fi beyc alcaraaya caraayada iibkeedii baa la rugseeya wahuwa asagu beyc alcaraaya baycu rudabi rudabtii in lagu iibiyo weeye cala naqli geed timareedka saarayd bitamri timir lagu iibiyo fi lardi ku sugan awcinab cinabkii la iibiye wey shajar geed ku sugnaa bizaydin zayd lagu iibiye fima duuna hamsata awsiq wax shan awraad ka yar walow zaad hadduu ka badiyo yani shantii wasqi fii safqatayn laba safqo hadduu kaga badiyo laba caqdi jaaza way bannaanta wey shardi waxaa la shardiyaa taqaabudu kala guddoomid ayaa la shardiyaa in la kala guddoomo wixii laisku iibinayay btasliim tamri wadalika arrinkaasina bitasliim tamri timirti in la dhiibo wey keen miisi lagu dhiibo watakliyatu in la wareejiyo weeye oo qofkii loo gacangeliyo fi nakli geetimireedka wاlأdر muctamad waxa wey أnahu bayc اlcaraayihi la yajuuز inuusan ku banaanayn fi saa'ir imaari midhaha intooda kale وأnahu bayc اlcaraayihi la yakhtas inuusan gaar ku ahayn biاlfuqaraءi fuqaradii wallahu tacala aclam وsal اllah وsلم على nabina mxamed